الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب في baabi waciidi man اqtaطca xaqa muslimi biyamiini faajiraة bالnaar waciidi man qof baa waxaa lagu goodinayaa ikhtadaca goostay xaqa muslimin qof muslima xaqiis buu goostay xuquuquu lahaa ama maali ah ama waxyaalaha kale ictibaariga ahe xoolaha u dhigma xaqiisibuu wuxuu ku goostay biyamiinin dhaar faajiratin been ah binnaari baa lagu goodinayaa waciidkaas waxaa weeye naar qofka inuu uu sababsaday oo uu garabsaday oo dembigaas uu u dhigmo in lagu cadaabo lagu naaro qala xadaثna yaxya bnu ayuub wqutayba bnu saciidin wacaliy bn xujrin jamiica an ismaaciil bni jacfar intaba sheekhyihii muslim weeye ismaaciil bay ka warinayaan ibnu jacfar qaala ibnu ayuub marka alfaadii iyo u kala saaray iyo siiqadii ay ku wariyeen qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi ibnu ayuubna waa yaxya bnu ayuub xadaanaa ismaaciil bnu jacfar ayuu yidhi meesha kuwa kale ay can ku wariyeen qaala akhbarana alcalaa wa huwa ibnu cabdiraxmaan mowla alxuraqa can macbad binu kacb الsulami can akhiihi walaalkiisa oo cabdillaahi ibni kacab ah sulami can abi umaamata radia allahu canhu ardaah suday ibnu cajlaan albaahili laba umayaa jirta abu umaamaa jirta saxaabada kolley kaasaa u mashhuursan inuu yahan waa dhici karta abu umaama ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam qaal nabi wuxuu yidhi man iqtataca qofkii goostaa xaqa mri'in qof xoolihii iyo xuquuqdiis muslimin muslima biyamiinihi dhaartiisa ninkii ku goostaa oo markii doodda ay imaatay oo lu dooday dhaar uu dhaartay xaqii loogu xukumay xaq walaalkii baa loo xukumaya faqad awjaba allahu lahu naara ilaahay naar buu u waajibiyey magacii ilaahay ee cadiimka ahaa ee jaliilka ahaabuu intuu derderay xoogay oo jiiray siuu xaq dadeed u qaato ayuu magacii ilaahay subxaana wa tacaala uu derderay xurmayn waayey wallaahi buu baallaha gooyo ku dhaartay si uu qof xaqii u qaato asaguna ilaahay raxmaddiis heli oo naarba u waajibtay waxarama calayhi aljanna jannana waa ka xaaraan buu yii nabiga sala allahu alayh waali wasalam yiri marka xuquuqda aadamaha waa shay aad iyo aad macsuum ahoo loo ilaaliyey wey lama ogolo qofka muslimka ah dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo wixii sharaftiisa dhaawacaya intaba xaaraam weeyaan marka ninkii intuu dhaar beena ku dhaartay wallaahi yidhi wallaahi anaa iska leh saa loogu xukumay waciidkaa daran buu leeyahay faqaala lahu rajulu nin baa nabiga weydiiye ku yidhi wain kaana shay-an yasiira wain kaana haba ahaado maxluufkaas waxaa lagu dhaaranayo shay-an wax haba ahaado shaygaas oo yasiiran yar yaa rasuula rasuul allow xataa wax yar hadduu yahay waxaa lagu dhaarani oo xaq qof uu leeyahay oo yarba aad ku dhaarantide ma naar baa lagu gelayaa oo la waajibsani qaala nabigu wuxuu yidhi wain qadiiban ey wain kaana haba ahaada waxa uu ku dhaartay qadiiban laan ama rumay min araakin caday ah rumay cadaya ah baa ku dhaartay ouna lahayn xaqa qofkaa ama ha yaraado ama ha badnaado ee kitaab alle iyo magac alle lagu dhaartay waxaa weeyaan naar buu ku waajibinayaa waa waciid shadiida oo aad u daran aad u daran haddii markaa rumay laisku cadaabi oo xaq dadeeda ood been lagu dhaartay oo wallaahi lagu yidhi oo saadayda xoolihii qofka laga qaatay maxaad u malaynaysaa wixii ka sii weynaa qofkii geel dhacay ka warran kii dhul dhacay oo boosas dhacayna ka warran guri oo dhisan kii goostay ka warran waxaasoo dhan waxa weeya waciidkooda waa sii daran yahay walciyaadu billaah welibaa guryaha iyo boosaska iyo waxaa u sii dheer waciid gaar ahoo sifo gaar ahoo loo cadaabaa jirta qofkii dhul uuna lahayn xaqdarre ku qaataa toddobada ardaal qunta loo gelinayaa koow culays iyo cadaab aad u weyn weeye laba fadiixa iyo ceeb weeyaan calaa ru'uusi alashhaad ummadda kork hortooda qiyaamaha yaa lagu ceebeynaya qofkaa ah qof la asturay ma aha marka cuquubo gaara ayuu leeyahay waxaa ka a iyadana cuquubada oo usii dheer salaaduu ku tukanaayo wax ajir iyo hawaaba kama helinayo oo waxaa la dhahaa addaaru lmaqsuuba asalaatu fii daari lmaqsuuba guuri la dhacay iyo boos la dhacay salaad lagu tukaday ajir iyo hawaab kama socdo la heri maayo intaasoo waciidaa jira waxyaalaha marka la tasaahulay la fududaystay kamid tahay ee ama riix ku yimaada iyo soodin riix ama dhulkii dhannaagoo wax la goosto ama isagoo dhanoo dadkii indhaha carro loo mariyo ama loo xoog sheegto intaba waxaa weeyaan qofkaasi si cad oo badheer ah ayuu ugu garoobay cadaab alle iyo naar alle ha ogaado waxadaanaahu abu bakr bn abi shayba waisxaaq bn ibraahiim wa haaruun bni cabdillaahi jamiican can abi usaama can ilwaliid bni kaiir can maxamed ibni kacbin anahu samica akhaahu cabdallaahi ibnu kacbin buu maqlo yuxadiu warramaya ana abaa awaamata alxaariii baahilgii marka maahan malinay anahu samica rasuula allahi sala alla slam buu maqlo bimili xadiikalamida waa mutaabacaadi mutaabaco weeyaan oo xadiidkeediya kaa hore yaa ismutaabacinaya mutaabacada markaa ismaaciil ibnu jacfar ninka la yidhaahdo alcalaa ibn cabdiraxmaan mool alxuraqa can macbad bn kacab halkaas ayay isla gaareen taabaco qaasira ah wey marka qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba waxadaana wakiixa waxadaana ibnu numayr maxamed bin cabdillahi ibnu numayr qaala xadaana abu mucaawiyata dariir moxamed bin khazib wawakiic ibnu jarax ibn lmaliix araasi xa waxadaana isxaaq bin ibrahim isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn raawayh almarwazi walafdu lah abarana wkiic bn jaraax qaala xadaana acma sulaymaan can abi waali shaqiiq bn salma can cabdilaahi ibni mascuudin radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiini dhaar sabriin xabisaysa oo qofkii markuu dhaarto qofkii xaqiisiibay ka xabisi dhaartaas yaqtadicu bihaa asagoo ku goosanaya maala mri'in qof xoolihii muslimin muslima ayuu dhaartaa ku goostay huwa asaguna fiihaa dhaartaasi faajirun faajir buu ku yahay oo been buu ku sheegay dhaar beena wey wixii waa loo xukumi ilaan ma yaqaano waxa gudaha ku jira ee asraara ee qarsoon wixiina in bannaanka lasoo dhigo oo la wada muujiyo adduun iyo aakhara weeyaanoo aakhara loo dibdhigayaa ilaahay cilmigiisa ayaa yaa la socda oo og marka qadaa'an iyo dayaanatan baa kala jira xukunkii waa asixi oo qofkii xoolihii waa loo xukumay oo doodii way dhammaatay oo faylkii iyo malafkii maxkamadda lasoo afjar laakiin dayaanatan diin ahaan masoo afjarmin huwa fiiha faajir laqiya allah ilaahay buu la kulmaya huwa calayhi qadbaan ilaahay u cadhaysan buu la kulmaya nasiib daradaa fiiri marka maalintaa qiyaamaha qofkii rabbigiisa u caroonaayo ama u caraysan la kulmaa xaggee xaggeebuu aadi meeluu aadi ma jirto hadduu cadhaysan yahay rabbi meelba ugu talagalay dadka u cadhoodo uu kaga carabaxo oo kaga ciilbaxo oo uu ku naarayo naariyo jahanama walciyaadu billah markaa siyaanata amwaali lmuslimiin waxay ka mid tahay duruuriyaat alkhams shanta shay ee shareecadu ay ilaalisay ee wax diinaho isku khilaaftayna aysan jirin tawraad iyo zabuur iyo injiil iyo suxufu ibraahim oo muusa wax allaala wixii adyaan samaawiya rusula lasoo diray shanta shay ay wada ilaaliyeen waxaa ka mid a ah almaal xoolaha xifdu lmaal waxaa ka mid a ah dhiigga waxaa ka mid a cirdiga iyo sharafta iyo nasabada qofka waxaa ka mid a caqliga waxaasoo dhan waxaa ka weyn diinta intaba in la ilaaliyo qaala fadakhala alashcafu markuu cabdulaahi ibni mascuud xadiidkii u akhriyay ardadiisii abiwaayil uu ka mid ahaa wuxuu leeyahay abiwaayil fadakhala waxaa soo galay alashcaf bnu qays baa soo galay faqaala wuxuu yidhi maa yuxadiukum abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan cabdullahi bn mascuud muxuu inii sheegay qaaluu ardadii waxay dhaheen kada wa kada xadiidkaasuu noo sheegay waciidka darar xumbaarsan qaala wuxuu yidhi ashcaf sadaqa abu cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan run buu inii sheegay fiya anigayba nasalad ku soo degtay qisadan aayaddan qur-aanka ee lagu xoojinayaan aniga igu soo degtay kaana baynii aniga iyo wa bayna rajulin nin kale ardun dhul baa noo dhexeeya bilyamani yaman meeshaa waddankaa yaman dhul ah ayaan isku haynay fakhaasamtuhu waxaan kula dooday ila nabiy nabiga calayhi salaam baan iskula imaanay oo maxkamaddii shareecada ee rasuulka uu hogaaminayay ee cadaaladda ay ku dhammaatay oo nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku xukumayay kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam halkaa un bay cadaalad taallaa in kitaabka iyo sunnada laysku xukumo oo qofna aan wax muxaabaad iyo minjeclaysaa midna aysan jirin wax hoonga iyo bixin iyo fasaadna aysan jirin hebel weeye ka oga tun waa madax iyo waa taajir iyo waa qabiil fulaan midna aynan oolin hadihi almaxkama alcaadila maxkamadda caadilada wataas nabiga calayh salaam baan iskula tagnay faqaala nabiga calayh salaam markaa nabiga calayh salaam duruq baa la baray duruqdaas wixii daahira ee maxkamadda lagu xukumaayo muu nabiga wax ku maamulaya sala allah alay wasalam waad ii imaanaysaan buu yidhi idinka oo doodaaya barhkiima barka kale ka caddayn badan oo qarfaa caddayn la imaan caddayntiisana waa foojari been wey waxba kama jiro daahirkaasaa laakiin ani ku xukumi bu yii rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin ninkii qaataa yuuna dhihin maxkamad baa ii xukumtay cadaab baan u jaray buu nabiga alay slam qidca min naar xubin naaraan u gooyaybu rasuulka sala allah alay wasalam marka waxaa jirta waxa la yidhaha duruqu lxukmi labada qof markay imaadaan ee ishaysata qof baa soo gudbiya dacwada wax sheeganaya muddaci baa la yidhaahdaa qofka muddaciga ah waxaa weeye man idaa sakata sukita canhu hadduu aamuso maxkamadaba wax usoo gudbinin oo dacwadiisa una keenin la dhihi maayo ilaa wa ilaa ninka soo dacwey waa laga aamus laakiin ninka la sheeg wax lagu sheeganayo man idaa sakata laa yuskat canhu asaga hadduu aamuso laga aamus maayo war hadal baa laleeyahay haddii kale xukima binukuuli aamuskaa uu aamusa baa lagu xukumi inuu xaqa dushiisa uu yahay yaa lagu xukumi marka mudacigii caddayn baa laga rabaa wuxuu sheeganayo maxaa yeelay asalka qofka muslimka ah ama shaksiga waxaa weeye albaraa inaan waxba loo lahayn waxba lagu lahayn qof walba wuxuu dhashay oo hooyadii aabbihii ay dhaleen isaga oo barii ah oon waxba lagu lahayn oo dimadiisa aan dushiisa iyo culays iyo takliif waxba unu saareen buu dhashay kadib bay marka takaaliiftii sharciga timid xuquuqduna gadaal bay ka timid marka wax allaala wixii takliif sharciga ah ama xaq ah ama xuquuq ah waxaa weeyaan asalkii buu khilaafsan yahay caddayn waa in la helo marka waa in marka daliil la helo waa in caddayn la helo le'anno markaa ninkan uu leeyahay waxaana hebel uu aan ku leeyahay ama iga haystaa inuuna hebel waxba lagu lahayn baa horraysay wax cusub baad la timid oo sheegasho ah sheegashada marka waa ina ibaat caddayn waa inaad keento bayina la yidhahdaa bayinadu markhaati way noqon kartaa laba qof iyo ka badan waxay noqon kartaa ibaataad iyo waxyaalo kale wax lagu sugo oo waraaqa iyo cadayna waxay noqon kartaa suwar iyo sawirro lasoo qaaday waxay noqon kartaa basamaad faraha iyo indhaha iyo waxyaalo badanba hadda la gaaray oo la sawiro oo qofka laga hayo wax allaala wixii caddayn keeni karta in fara badan baa jirta iyada laftirkoodao mu'ayidaad oo xoojinaysa waxaasoo dhan ee ma aha bayine haddaad maqasho makhraati laba qofa keliya ma aha waxaa aad iyo aad masaladaasi oo ugu maaragtay u faahfaahiyey una caddeeyey alimaamu ibnu qayim fii kitaabihi alqayim kitaabkiisa qayimka ah alطuruq alxukmiya fi siyaasa asharciya markaas wuxuu keenayaa bayinaadka iyo awjuhda iyo wadooyinka iyo waxyaalaha caddaynta keena inayna makhraati keli ayn ahayn waxaasuu keenaya hal laka bayina nacam أو laba shan bisha kale labada jisaaga kamara balka naga baxsan maxuusataa waay waay bismi illah hal laka bayina caddayn ma haysaa ila adaa wax sheegtay oo dadkii asalka waxba inaan lagu lahayn bay aheeda adaa wax cusub soo kordhiyey faqultu waxaan ilaha maya haddaadan haysan qaala fayamiinuhu muddacu calayhi yaa la aadi dhaaraa la leeyahay waa goorma waa markuu inkiro hadduuba aqbalo waa ruro waheel ugu leeyahay waa isku dhammaatay iqraarta iyo qirashadu waa umulbayinaat caddaynta oo dhan bay hooyo u tahay qofka hadduu waxba qirto yidha anigaa qaade waa runtii war waa isku dhammaata hadduu inkiro maxaa la samayn dhaaraa la leeyahay waa dhaaranaya magaca ilahay buu ku dhaaran ama isim min asmaa'ihi ama sifa min sifaatihi ayuu ku dhaaranaya qultu waxaan idhi idan yaxlifu nabi allow ninka dhaara haddaad tirada wuu iska dhaaran waa qof aan caadi lahayn faajir ah aalim ah aan alla magaciisa dan ka lahayn uu ku dhufto ku dhaarto faqaala rasuulu lah sala allah alay waslam wuxuu yidhi cinda dalika marka uu ninkaas sidaa yidhi man xalafa qofkii dhaartaa calaa yamiini sabrin dhaar qofka xabisaysa xoolihiisii u diidaysa ilan hadduu dhaarto xoolihii laga qaad war anaa iskale isagoo ilmaynaya ooyaya xoolihii laga kaxaysanaya leanna ma ogin waxa baatinkai anina daahirka maan xukumayna yaqtadicu biha inuu ku goosto maala mri'in muslimin qof muslima xoolihii huwa asaguna fiihaa dhaartaasi faajirun been iyo faajirnimo ayuu u galayahay oo idaa qaasama fajara waa sifa munaafiq wey laqiyallah ilahay buu la kulmay huwa calayhi qadbaan allah u caraysan fa nasalad waxaa soo degtay qowluhu tacaala ina aladiina yashtaruuna bicahdi illah ina aladiina kuwa yashturuuna iibsanaaya bicahdi illaah ilaahay cahdigiisii iyo wa dhaarahooda cahdigii ilaahay oo ahaa in shareecada la ilaaliyo oon xadgudub la samayninoo xaqa alla iyo xaqa addoomaha la dhowro ee lagu ogaa qofka iibinaya iyo wa aymaanihim ku gadanaya amanan ku gadan qaliilan yar ayadaa soo degta ulaaika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim ayay ahayd ay marka intaas oo waciida laiskugu geeyey nasiib horta aakhira kuma leh ilaahayna lama hadlaayo mana fiirinaayo wax ku fali maayo maalinta qiyaamo dambigiisa la dhaafi maayo cadaab kuleeya oo aliim ahna oo muulimahna waa ku dhacaya qofka asaga iyo xooladale iska gooste qal xadaana isxaaq bn ibrahim alxandli qaala akhbarana jariir bn cabdilxamiid dabiyi weeye can mansuur bn muctamirin can abi wail shaqiiq bn slm alkuufi can cabdillahi bn mascuud alhudali qaala wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin ninkii ku dhaarta dhaar yastaxiqu biha uu ku mudan maalan xooluu ku mudan xooluu ku mudani huwa isaguna fiiha dhaarta faajiru been buu ku sheegaya wuu ku mudan isagaa mudan markuu dhaarto xoolihii waa la siin marka wuu ku mudan iyo wuu xalaal bay u tahay way kala tahay xalaal oo ma aha laakiin maadaama uu soo maray broseskii iyo ijraa'aadkii iyo khadawaadkii wadooyinkii la mari jiray xoolihii saasa lagu goynaya maxkamaduna ujeeddadeedu waxa weeyaan faslu lkhusuumaat wa rafcu lmunaasacaat doodii iyo dadkii ishaystay in la kala saaro laqiyallaah ilahay buu la kulmi qofkaa beenta ku dhaartay wahuwa ilaahay calayhi korkiisa qadbaanu caraysan uma dakara naxwu xadiid alacmashi hayra annahu qaal kaanat baynii aniga iyo wa rajulin khusuumatun dood baa fii biirin ceel ku saabsan baan isku haysanay ardi iyo biirin waa isku mida walbiiru min alardi dhulka ka mid yahay fakhtasamnaa ilaa rasuuli nabiga calayh salaam baan iskula tagnay faqaala nabig wuxuu yidhi shaahidaaka laba maqhraataa keen oo mase yamiinuhu dhaartiisi asaa kuu dhaaran riwaayada horena bayina lafdigaa bayinaha ka caamsan xadaana ibn abi cumar almakiyu qaal xadaana sufyaan can jaamic ibni abi raashidin wacabdilmalik ibni acyan samicaa shaqiiq bnu salama maqleno yaquulu leh samictu ibna mascuud baa maqlo yaquulu leh samictu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam baa maqlo yaquulu leh man xalafa qofkii dhaartaa calaa maali imri'i muslim qof muslima xoolihii ku dhaartay biqayri xaqii xaq la'aan laqiyallah ilaahay buu la kulma wa calayhi qadbaan allah u caraysan intaasaaba yaad ka garanaysaa inuu halaagsamay qaala cabdullah uma qara calayna rasuulu lah wuxuu nugu akhriyay sala allah alay slam misdaaqahu rumayntiisa min kitaab illahi kitaabka xaqa alle ila kitaabka axaadiista iyo qur-aanka waa isku rumayn oo isxoojin in aladiina yashturuuna bicabdillahi baa imaan oo celinaya mudacii wax sheeganaya le war dhaaro saa diiday u dhaaran kuwana waxay leeyihiin binokoole aamuska iyo diididaasaa waxaa laga garan oo laga qaatay qariino ah inuun xaqan lahaynoo waxaa laleeyahay khalaas xaakimka qaranka ku duugaya oo leh xoolaha waa lagu leebix qaala yaa rasuul alla rasuul allaw ina arajula ninkan aad leedahay ha dhaarto faajirun waa beenaale faajiraho aalima laa yubaali uma abayeelaya calaa maa xalafa wuxuu ku dhaartay calayhi korkiisa magac alle iyo kitaab alle iyo kab waa iskugu mid kab iyo kitaab waa iskugu mid walaysa yatawaracu min xalaal miran min shayin wax ka xalaal miranna mabahaba waba yaraatee wax xaaraana oo iska ilaalin ma jirto warac maaha faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam laysa laka kuma sugnaanin muddaciyow minhu ninkan xaggiisa ilaa dalika dhaartaa mooyeene waxaan aad leedahay walguma kalsooni iyo umuurahaas oo dhan shareecadu waxay taqaanaa qawaacid mutarid ah oo aan meesheeda dhaafaynin bay leedahay oo nusuus iyo adillo kale u mooyeene sideeda lagu socodsiinayo fandalaqa ninkii asaga hawaa taga liyaxlifa inuu dhaarto dhaaro la yidhi faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi lamaa adbara markuu jeedsaday intuu dhaartay ama markuu inuu dhaarto damcay oo dhaartii u dhaqaaqay amaa la in xalafa hadduu ku dhaarto magaca alleh calaa maalihi ninkan xoolihiisa uu ku dhaarta liyaakulahu inuu cuno dulman gardarro liyalqiyana allaha ilahay buu la kulmi doonaa wallaahi wahuwa ilaahay oo canhu xaggiisa mucridun ka jeesanaya wuxuu ga jeesanayana waa qadbaan oo u calaysan yahay waa soo marray allah subxaanah wa tacaala waxadaanii suhayr bnu xarbi abu khaytama waisxaaq bn ibrahim alxandari jamiican can abi lwaliidi qaala zuhayr xadaana hishaam bn cabdilmalikin qaala xadaana abu cawaana can cabdilmalik bni cumayr can calqama bni waa'ili can waa'il bni xudrin radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa cinda rasuuli illah nabiga calayhi salaam baan ag joogay fa ataahu rajulaan laba nin baa u yimid oo yakhtasimaani doodaya fi ardin fii ardin dhulbay isku haystaan ceel weliba dhulka ka mida faqaala axaduha midkood baa wuxuu yidhi ina haadaa nabi allow ninkan intazaa wuxuu iga qaalib noqday calaa ardi dhulkayga intazaa bimacnaa halaba wastawlaa wuxuu iga qaalib noqday oo igala wareegay calaa ardi dhulkaygii yaa rasuul allah rasuul allah fi ljaahiliyati islaamka ka hor buu dhulkan iga xoogay haddii cadaaladii iyo shareecadii ay timid xukunkiibaan hadda keenay wahuwa imru qays ibnu caabis ilkindi wey ninka haysta ee dhulka iga xoogay wa khasmuhu kala doodayana rabiicatu bnu cabdaan baa la dhahaa qaala nabigu wuxuu yidhi bayinatuk soo muddaci wax sheegan matid haa caddaynkeen qaala wuxuu yidhi laysa lii bayina caddayn ma haysto qaala yamiinuhu wuu kuu dhaaran marka qaala idan haddaad tidhaahda dhaaro yadhabu wuxuu la tegayaa bihaa dhaar intuu dhaarta beena ayuu xoolahga kula tegi qaala nabigu wuxuu yidhi laysa laka kuma sugna ilaa daalika waddadaa waxaan ka ahayn qaala falamaa aqaama markuu kacay liyaxlifa inuu dhaarta kii dhaarta lagu lahaa qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam man iqtadaca ninkii goosta ardan dhul daaliman xaaluu daalim yahay beenaalo ah dulmi uu ku dhaaranayo baqiya allahi allow lakum lahu calayhi qadbaan allahu calaysan qaala isxaaq fii riwaayatihi rabiicatu ibnu cabdaan xadiidka mutaabaca wey isaaq fii riwaayati rabiica ibnu cabdaan wey rabiicatu rabiicata ibnu ibnu cabdaan Ah, waa ninkii miya ninkii wey wakasbahu rabiicatu ibnu cibdaan bikasri اcayni isxaaqna muxuu yidhi rabiica ibnu cabdaan bilfatxi intaa wey ah, ciidaana an waxaa ii qoran cibdaan iyo cabdaan labadaas ii qoran ciidaana waxay tahayba nin walba tiisa haysto ah, marka waxaa weeye hadda xukun kuma tacalluqe labadaa nin is uma laga sheekanaya ayib baabu wuxuu ku saabsan yahay addaliil calaa ana man qasada qofkii u qastaa akhda maala hayrihi hayrkii xoolihiisa inuu qaato biqayri xaqin xaq la'aanna oo ugu qasta inuu ku qaato asagoo xaq u lahayn iyo wax isku soo xidhxidhay soo diyaarsaday markhaati beenaale marka inuu xoolad qof uu xaq la'aan ku qaato una rabaa kaana alqaasidu qaasidkaasi u qastaayo xaqdarra inuu ku qaato wuxuu noqonayaa muhdara dami mid dhiiggiisa la haduray fii xaqii xaqiisii muhdara buu noqon xaqiisii uu lahaa iyo dhiiggiisiiba hadur buu noqonayaa waa goorma dee markii laiska celiyo wey ninkii xaqaada usoo ku soo duulay ee rabi inuu kaa qaato haddaad iska celiso dhiiggiisa hadur buu noqon macnaha waa saas diyo ma laha aakharana waxba kaama saara saas way macnaha kaana alqaasidu muhdara dami fii xaqih asaga naftirkiisa xaqiisa marka laga hadlaayo muhdaru dam buu noqon wain qatala hadduu dilo kaana fi naari naar buu gelayaa haddii uu dilo intay isdagaalaan ninkii uu rabay xoolihiisa inuu xaqdarre kaga qaato iska celiyey waa dilay naar buu geli kii daalimkaha wa ana man qutila qofkii la dila duuna maalihi xoolihiisa asagoo difaacan baa la dilay fahuwa shahiid shahiid weeyaan marka masalada waxay caddaynaysa oo qarinaysaa difaaca qofka xoolihiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo diintiisaba intaba waa difaacan karaa laakiin maxaa la diidanaa inuu qof kale xaqiisa ku hujuum u qaado hujuum lama ogolo inaad warar qaado lama ogolo laakiin difac waad geli kartaa gurigaada hortiisa intaad wararka surato qofkii igu imaado waad dhihi kartaa waad isdifaaci kartaa waxaase fiican inaad marka hore aad isku daydo waddooyin kale oon dil lagaga baaqsan karo oo aad siyaalo kale iyo qaabab kale iyo aad samayso lannahu inaad marka horeba ku bilowdo waa laga fiican yahay qofkan asaga dhiiggiisa markaaba aad fitanta ka imaanbaba iyo fasaadka ka dhalanayo wamutlifun muudiihi laysa yadmanu bacda difaaci billati axsanu sacdi manduumadiisii barakaysneed qiimaha badneed waa kisaa laakiin billati axsanu baa la rabaa bacda difaaci billati hiya axsanu markaad sidii aad idinkaa iskaga celin karta ee kale aad u saba martood kari weydo xoolaha dee naftaada usoo dhaco marka waa isdifaaci kartaa qaala xadaanii abu kurayb maxamed bn اlcalaa alhamadani qaala xadaana khalid yacni bn makladin qaala xadaana muxamed bnu jacfarin can alcalaa bn cabdiraxmaan can abihi can abi hurayra qaal jaءa rajulu nin baa ilaa rasuulillahi nabiga u yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah ara'ayta waxaad ii sheegtaa in jaءa rajulu nin hadduu imaado yuriidu dooni akhda maalii xoolahayga inuu qaato inuu xoolahayga qaato rabaa waa ii yimid xoolahaygi raba inu xoog ku qaato maxaan sameeyaa qaala nabig wuxuu yidhi falaa tucdii ha siinin maalaka xoolahaada ha siinin maya dheh qaala wuxuu ra'ayta in qaatalin hadduuba ila dagaalamo dagaal ii su-aala ka warran qaala qaatilu la dagaalan qaala ra'ayta in qatalani hadduu i dilo ka warran oo yaddii iyo gacantii uu igala horreeyo qaala fa anta shahiidun shahiid baa tahay qutilta duuna maalika xoolahani sokado baa u dilay shahiidulaakhara ayaa tahay shahiid darajada shuhadadaad helaysaa qaala an ra'ayta iga warran in haddaan aniga dila ka warran qaala huwa fi asagaa naarta geli adigana waxba laguma diyaan lagu haysanaya mag waxaa lagu haysanaya kafaara oo muslim baa dishay inti u dhao kafaara muqalladaa laguguma leh aakharana waxba laguma haysto markaa huwa isaguna fi waa saa'il kusoo weeraray saa'il kusoo weeraray wey qofkii darishadaada ama albaabka gurigaada isha intuu geliyo ku soo fiiriyo haddii kuu banaanaata isha inaad ka rido laakiin nabi calayh isalaatu wasalaam ficlan inuu ka rido il uu dabcay nin isha intuu dariisad fiirinaya gurigii nabigu fiirsanaya calayhi salaatu wasalaam lamana ogolo guryaha in adiga oo lagu fasixo iska soo gasho dadkan gurigaasay ku asturan yihiin wax badanoo siray yaa u qarsoon cawradoodii waxoo dhan bay ku dhowrteen inaad iska fiirfiirsato lama ogolo isti'daan baa la rabaa bannaanka adoo taagan aad tidhahda ma soo galaa soo gala haddii lagu yidhahdo lagaa diyaargaroo waad soo gasho nabiga calayh salaam waa kii qaatay waran isha inuu ka geliya dabcan wuu arkay deena markaasuu cararay waan ka ridi lahaa biyo rasuulka sala alla alay slam haddii qof noocaasa ah ishaba laga riday konton neefoo geela joogtay kii ka waran xoolo dhan soo weeraray qaala xadaanii alxasan bnu caliy alxulwaani qaala isxaaq bn mansuur wa muxamed bnu raafic wa alfaadu mutaqaariba qaala isxaaq ahbaranaa wa qaala akharaani xadaana cabdurazaaq ahbaranaa ibnu jurayj ahbaranii sulaymaan laxwal ana haabitan mawla cumar bni cabdiraxmaan ahbarah annahu lama kaana bayna cabdilaahi bni camr wa bayna cabasa ibn abi sufyaan labadaas cabdulahi bn camr bn caas oo saxaabi iyo cambas bin abi sufyaan saxaabinimadiisa la isku haystaa cambasaha cambasata bin abi sufyaan maa kaana wixii ahaa saxaabinu yahay saaabi wey saxaabi weyaan marka laakiin mid kale u malaynaya inaan ku sameeyey ayib waxbaa dhex maray alaa kulli xaal cambasa ah. ibnu abi sufyaan Ah, inuu isaga sax wey oo oh. waxaa isku qabsadeen cambasahan mucaawiya bin abi sufyaan bay walaala yihiin asagoo marka madax ah xilligii mucaawiya caradaas daaif iyo xijaas iyo dhulkaas madax ka ah maka iyo beer ay lahaayeen cabdullaahi bin camar bin caasiya ay lahaayeen yo wuxuu yidhi waxaan marsani il biyo ahoo meel kale laga soo duray yuu yidhi waan marsanayaa beerti in la marsado oo loo oggolaado weliba jiiraankaada inay kanaal ku dhex marsadaan waa arrin bannaan oo weliba sharciga waajib ah waa shardi laakiin in barar iyo dhibaato qofka uuna ka soo gaarayna beertiisa haddii beertii oo dhanba qaraabayso hallaabi oo meelihii muhimka ahaa oo dhan ay baabi'i markaas de laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar in qof la dhibo lama ogolo adoo raba inaad ka faaidaysato taa lama ogolo laakiin haddii dhib kuusoo gaa kusoo gaaraynin ninkaana meeshaan inuu ka caban rabo inaad diiddo ma bannaana cumar bnu khadaab radi allahu canhu xilligiisii waa kii laba saxaabi oo saa isku qabsatay uu dhihi jiray markuu diiday waan soo marinaya walow calaa baطnika calooshaanaba allah ka dhigee biyahaas ilaa wa ilaa waa inay meesha maraan waa kii ku goodiyey xadiidkii kale nabiga alayh salam xadid abi hurayra fi saxiixayn uu dhihi jiray <clears throat> laa yamnacana jaarun jaarahu an yaqrisa khashabahu fii jidaarihi ayaduna waa u daliil marka laakiin ninkan wuxuu sheegtay beertii inay ka qaribmayso oo barar iyo dhibaato ay ku tahay cambasana wuxuu yidhi waan marsanaynaa lamaa kaana bayna cabdillaahi bni camar wa bayna cambasa bni abi sufyaan maa kaana wixii dhex maray markii ay dhex martay tayasaruu waxay isku diyaariyeen tayasaruu bimacnaa taahabu ta'ahabu waxay isku diyaariyeen lilqitaali dagaal cabdullahi bn camar wuxuu yidhi beertayda dhimashaan ka xiga ninkaa ma mari karo kana wuxuu yidhi waan marsanaya fa rakiba khaalid ibnu lcaas khaalid binu caas oo cabdulaahigaas adeer u ah oo camar binu caas iyo khaalid binu caasa walaalaha adeerkiiba intuu faraskiisii fuulaya gaadiidkiisii ilaa cabdilaahi binu camar ayuu ugu tegay meeshiisii fa wacadahu khaalidu baa wacdiyey oo yidhi war waxan waa fitno waa dagaal dhimasho weeye walaalkaa fa qaala cabdullaahi binu camar baa wuxuu yidhi amaa calimta soo ma ogid ana rasuula allah nabiga calay slam qaala inuu yidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid xoolahaygii wey waxaan ku dhimanayo ninkii xoolihiisa lagu dilana waa shahiid soo kii nabiga yidhi maa sala allah alay wasalam saasuu yidha marka aayaddaas xadiidkaas iyo xujadaasuu keensaday waa ii bannaan tahay waan ku dagaalami buu yidhi waxadaanii maxamed bnu xaatim qaala xadaanaa maxamed bnu bakr maxamed bnu xaatimkaa saduuq weeyaan mutaabacaha hadda loo keenay ma aha shardigii muslim raximah llah xadaanaa axmed bnu cuhmaan annawfali qaala xadaanaa abu caasimin kilahuma can ibni jurayjin bihada isnaad milah baabu wuxuu ku saabsan yahay istixqaaqi ilwaali waaliga madaxda loo jeedaay ninka racyada iyo dadka madax u ah wuxuu mudanayaa waaligii alqaashi ee khaayinkaha ah. liraciyati racyadiisa khayaamay annaar naar buu mudan ninka madaxda ah ee shacabkiisii khayaamay xuquuqdii ay ku lahaayeen ricaayadii iyo xifdintii ay ku lahaayeen difaacii ay ku lahaayeen dheeftii iyo xuquuqdii gacanta uu ku hayay gaadhsiintoodii khayaamuu la yimid meeshii la rabay inuu wax wanaagsan u sameeyo qofka asaga naar baa loogu goodiyey qaal xadana shayba bn qaal xadana abulashhab abulashhab wasmuhu jacfar jacfar ibnu xabaan eh, eh, jacfar ibnu xibaan can alxasan qaala wuxuu yihi xasan caada cubaydullaahi ibnu ziyaad xasan bisri wey caada cubaydullaahi ibnu ziyaad ziyaadkaana waa ziyaad ibnu abi sufyaan ziyaad binu abiihina waa la yidhaahdaaye ziyaad binu usamaya waa soo marray ziyaad oo la haysto oo man raaba man iddacaa ilaa kayri abihi wakaan kusoo maray abubakra ninka ahaa abubakr tanufaac iyo iskooyo ahayd marka wiiluu dhalay oo cubaydullaahi ibnu ziyaad la yidhaahdo oo basra madax ka ahaa xilligii mucaawiya madax ka ahaa ayaa hadda laga hadlayaa oo booqasho ugu tegay saxaabi jaliila ah, oo xanuunsan oo sakaraad hayo qaala wuxuu yidhi caada cubaydullaahi ibnu ziyaad cubaydullaahi ibnu ziyaad ibn abiihi yaa wuxuu booqday macqil binu yasaar buu booqday almuzani fii maradihi macqal jiradiisii alladii maata fiihi uu dhintay xanuunkii uu dhintay isagoo sakaraad aad xanuunsan ayuu booqasho ugu tegey waa waaligii iyo dhiisigii basra cubaydullaahigan higan saxaabigaasuu booqday qaala macqil baa wuxuu yidhi innii muxadiuka cubaydullaahioo waxaan kuu sheegay maanta xadiian xadiid samictu waan ka maqlay min rasuulillaahi nabiga calayhi salaam low calimtu haddaan ogahay anna lii inuu ii sugnaaday xayaatan noolal oo wax noolana ii dambayso maa xadatuka kuma sheegan buuyi haddase waxba maaratay waxaan dhan ka leeyahay iyo waxaan reeban ma jirto laakiin haddaan noolal inaan noolaanayo aan usii sii malayna kuma sheegeen lidulmika wa tacadiyaka waad dulmin lahayd waa nin wuxuu aha raggii madax lahaye laga cabsan jiray ee gacanta kululaa marka haddaan adoo anoo caafimaadsan aan warkan soo socdo kuula imaado gacan baad isaari laheedoo waa idulmin lahayd hadda laakiin ninkan sariirta mowdka sakaraatulmowdka saaran baan ahay inii samictu waxaan maqlay kuu sheegaya rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu lamaa min cabdin addoon ma jiro ystalciihi llahu ilaahay uu mas-uul ooga dhigay raciyatan raciye iyo shacab yamuutu dhiman yooma yamuutu maalintuu dhimanayo huwa isagoo haashun khayaamay liraciyatihi shacabkiu madaxda u ahaa ilaa xarama allahu calayhi ljanna ilahay jannada waa ka xarimay awow yidhi ku tag isagana waa sakaraadoo waa dhimanayaa ninkii soo booqday madaxdaadu saa ku leehay laakiin marka kale wixii aad ka baqayso in dhibaato naftaada iyo maalkaada iyo xaaladaada kaa soo gaaro waad ka cabsan kartaa waana iskaga aamusi kartaa hadduu ninkan uuna ku badbaadinayninba haddii laakiin aad isqadimto oo wax kastaba kaa soo gaadhaana aad iska sheegtana ayaduna waxaa weeye kelimatu xaqin cinda suldaanin jaayir min suldaanaho jaa'ir oo kelimo xaqa aad indhaha ka saarto waa shahaadada lambarka ugu koreeya weeyaan taasuu nabigu yihi sala allah alay wasalam haddaad cabsateen maxaad cabsatee lagu dhihi maayo waa ku bannaanta qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana yaziid bnu zureyc can yuunusin can alxasani qaala dakhala cubaydullahi bnu ziyaad baa usoo galay calaa macqil bni yasaar wa huwa isagoo wajicun xanuunsan <clears throat> macqil bin yasaar saxaabi jaliila wey aaya qur-aanha kusoo degeen fii suurati albaqara aayaat ah. dalaaq waidaa dalaqtumsaafalana ajalhuna falaa tacduluhuna an yankixna an yankixna azwaajahuna falaa tacduluhuna an yankixna azwaajahuna walaashii baa intii nin ay madeer ahaayeen intuu u guuriyey buu furay markaasi haddana ciddadii markay ka baxday buu wuxuu kusoo darmaray raggii doonayey waa u diiday ayaddana uma diidi kartid baa liiri ayadiiba hadday rabto hor istaagi wa huwa wajicun asagoo xanuunsan fasa'alahu faqaala inii muxadiuka waxaan kuu sheegay xadiian xadii lama kunan anaan ahayn uxadatuka kii kuu sheega ma ahaadeen inaan kuu sheego haddaan sii noolaan lahaa ina rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi laa yastarci allahu cabda ilaahay ma raaciyo addoon raciyatan raciya iyo shaqa iyo mas-uuliyad ooma dhiibo yamuutu deenna uu dhinto xeelan yamuutu markuu dhimanayo walxaal huwa kaashun lahaa asagoo raciyadii khiyaamay hadduuba isku dhinto asagoo raciyadii iyo dadkuu xilka u haya khiyaamay ilahay janna waa ka xarimay qaala wuxuu yidhi cubaydullahi ibnu ziyaad alaa kunta xadatanii maxaad iigu sheegi weyday haadaa arrinkan iyo xadiidkan qabla alyowm maanta ka hor qaala maa xadatuka kuma sheegin ow lama kumaba ahaadeen xataa haddaan sii noolaan lahaa liyuxadiaka kii ku sheegay waa lagu ogyahay wey marka hadda waxawey waxba ma yeeli karo nin sariirta saaran oo nafteeda ka baxaysa muxuu yeeli waxadatanii qasim bnu zakariya qaala xadaanaa xuseyn can iljucfiy can zaaida ibni qudaama can hishaam ibnu xasaan qaala qaala alxasan wuxuu yidhi kunaa cinda macqil binu yasaar baan ahayn nacudu waxaan booqanaynay macqal binu yasaar oo la fadhinay fa ja'a waxaa noo yimid cubaydullaahi ibnu ziyaad oo waaligii basra faqaala lahu macqil baa wuxuu ku yidhi inii sa uxadiduka cubaydullah waxaan kuu sheegay xadiidan xadiid samictuhu aan ka maqlay min rasuulilah nabiga calayh salaam uma dakara bimacnaa xadiidayhima labadaa riwaayo hore oo kale waxadaanaa abu qasaan almasmiciy maalik ibn cabdilwaaxid wasmuhu maalik ومحمد المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة بن دعامة عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة أبو المليح مشهور بكنيته كنيداس مشهور كيهي كأبو غسان أبو غسان المسمع سنة كنيداس مالك بن عبد الواحد وي أبو المليحنا عامر عامر بن أسامة طيب أن عبيد الله بن ubaydallaahi ana cubaydallaahi binu ziyaadin caada wuxuu soo booqday macqil ibnu yasaar fii maradihi jiradiisii faqaala lahu macqil baa ku yidhi inii muxadiuka waxaan kuu sheegay bixadiiin xadiid lowlaa anii fi lmowt haddaana mowd iyo geeri ku jirin iyo xaaladan aan ku sugnaayo il geeriyaan ban hadda leeyahay ila qof geeridiis waa garab lam uxadidka kuma sheegeen bihi xadiidkan maxaa yeelay shartaada iyo dhibaatadaada iyo waxaabaa laga badbaadi karin samictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh maa min amiirin min madaxa ma jiro yalihi tawallin oo mas-uuliyad u qaadi amra almuslimiin muslimiinta umuurtooda xilkii qaadaya dusha saaran uma laa yajhadu aan u dadaalaynin lahum raciyadii wayansaxu aan u naseexeeyeynin xiyaasatu lkhayri lilmansuuxi lahu wixii wanaag iyo khayr aho qofkaasi loo hayo dhan in la gaadhsiiyaa naseexa la dhahaa ilaa hadday dhacdo lam yadkhul macahum aljanna jannada lama galo oo riwaayada hore tanaa yar dhaanta xagga maaragtay rajada taa hore jannada waa ka xaaraan iyo janno ma galaayo waxaa loola jeedaa dukuul awali iyo kuwa ayaga ee u khayaaba janno la geli maayo ilan xaqoodii buu qabaa waa laga jari hadduu muwaxid yahay oo muslim yahay xataa xuquuqdoodii waa laga goyni naartaa lagu reebi ayagoo jannada galay oo damaashaaday oo qulubtoodiina ay ku caafimaaday in daalimkii dulmiye xaqooda looga gooyey kadib baa jannada la soo gelinayaa ilahay raxmadiisa iyo mashiyadiisa ilaa lam yadkhul macahum ljanna macooda janno la geli maayaan baabu rafci lamaana amaanadii waa la kor yeelaya ammaanada oo iimaanka iyo takaaliifta sharciga ah loola jeedo waa la kor yeeli waliimaan iyo iimaanku ila laa iimaana liman laa amaanata lahu qof aan ammaano lahayn oo waxba lagu aaminaynin iimaan ma leh min bacdi quluubi quluubta qaar baa ammaanadii iyo iimaankiiba laga qaadi wa cardi lfitani fitantana waxaa loo bandhigi cala alquluubi quluubta quluubtii bay fitantii wax allaala wixii shahawaatu nafsi ah iyo wax allaala wixii muxaramaad oo shareecadu ay xarimtay iyo wax allaala wixii munkaraad iyo macaasiya quluubta ayaa loo bandhigayaa haddii qalbigii uu la qabsado oo uu shahwadaas iyo xooraantaas iyo waxaa fitnadaa uu qalbigiisa u aqbalo iyo hadduu ka soo karkaroodo iimaan xoogle uu leeyahayoo fitnada ay geli weydo labadaasa loo qaybsani xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana abu mucaawiya wakiixa xadaana abu kurayb maxamed bin cala qaal xadaana abu mucaawiyata can acmash can zayd bin wahbin can xudayfata bn yamaan qaal xadaanaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulka ilaahay baa noo sheekeeyey xadiiayna laba xadiid buu noo sheegay rasuulka calayhi salaam qad ra'aytu waaban arkayba axaduhumaa midkood waan arkay oo ammaanada iyo meeshay ku soo degtay weeye midda hore uu arkay wa ana antadiru waxaan sugi alaakhara midda kale xilligan hadda aan joogo waxba weli ma arkine waa isa sugi buu yidhi in ammaanadii la qaari doono xadaanaa wuxuu nabigu noo sheegay ana alamaanata ammaanada nasalad inay soo degtay fii jidri quluubi rijaal ragga iyo haweenka waa isku wada mide quluubtooda salkiisa ayay ammaanada ku soo degtay qalbiga oo haddii qofkan uu dhashayba quluubtiisa asagoo ay ku abuuran tahay in waxa xunna uu xun yahay waxa fiicanna fiican yahay ammaanada iyo xuquuqda dadkana la ilaaliyo waajibaadka sharciga iyo takaaliiftoo dhanna ay tahay in la guto saalix u ah asagoo saalix u ah buu dhalanayaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra asagoo fitrada ku sugan oo caalamudarkiina rabbi nufuusta intuu la hadlay uu yidhi alastu birabbikum ayagoo dhan ay balaa dhaheen balaadii oo fidr ahaan qalbigooda ugu jirta oo ammaanada iyo wanaaggeeda iyo ilaalinteeda ayay indhaha ku kala qaadayaan oo qalbigoodaa lagu abuuray waa shay mafduura musallam ah oo caqliga saliimka uu aqbalayo oo qof walbaba haddii la weydiiyo uu leeyahay in la ilaaliyo ammaanadu waa fiican tahay waxaa kasoo horjeeda oo ah khiyaamaduna waa xun tahay saasa horta qalbiga lagu abuuray waa mafduur fidri weyn fitrat allahi alatii fadara naasa calayha uma nazla qur'aan ayadoo marka horeba sidaasi qaabiliyad u haysatay oo qalbiga lagu abuuray iyo nazla lqur'aanu qur-aankii soo degay oo ilaahay ammaanadii intuu samaawaadkii arlada iyo buuraha u bandhigay inay ka cudur daarteen insaanka uu xumbaaray nazla alqur'aan in allaha yaamurku an tu'addu lamaanaat iyo wax allaal wixii qur-aanka u ka hadlay amaanada in la ilaaliyo laa takuunu allah warasuula takuunuu amaanaatikum amaanada iyo ahmiyada ay leedahay iyo meeshay gaarsiisanta wacalimuu min asunna sunnadii nabiga sharxaysay qur-aankana way ka barteen caddaynaysay adil amaana ilaa man itamanaka walaa takun man khaanaka iyo sifatu munaafiq ba inay ka mid tahay khiyaanadu uma xadaanaa nabiga intaa waan haysanay xadaanaa wuxuu noo sheegay can rafci lamaana amaanadii in la yeeli doono oo meeshay fadhideen qalbigahaaba ay balaayo kale oo fitana intay gasho qofkii khiyaamo ay ka fadhiisan doonto qaala nabigu wuxuu yidhi yanaamu rajulu ninku wuu saaxanaya annawmata hurduu qofku saaxan waa saaxan asagoo ficli lagu ogaa fatuqbadu lamaana ammaanadii baa laga qaaday min qalbihi qalbigiisa bisabab alfitan alatii caradat calaa qalbi fitan baa qalbigiisa ku dhacday oo ku dhacday oo ku dhacday qalbigiiba madoobaaday ammaanadii marka waa lagu fadhiistay oo meesheedii waxaa daray khayaana fayadallu wuxuu noqonayaa haddii ammaanadii la qaaday aharuhaa meesheedii mila alwaqti bay noqon bad oo kale meesha ammaanada laga qaaday iftiinkii iyo nuurkii ammaanada ee meeshaa deganaa madow bar madow bay noqon iftiinkii baa la qaaday nuurkii baa laga qaaday bar madow bay meesha noqonaysaaba uma yanaamu wuxuu saaxana nawmata hurdo kaluu saaxanayaa tallaabo yar buuiyu ninka isaga ammaanada lagu yaqaanay dilba wuxuu bilaabay wax guritaan iyo wax siritaan buu bilaabay haddana waa saaxday markaasaa fatuqbadu lamaana ammaanadiibaa haddana laga qaaday intii hadhay min qalbii qalbigiisaa laga qaaday fayadalu wuxuu noqonayaa aharuha raadkeedii mila almajal buu noqonayaa meel muluuqday muluqa meel gubatay oo deena intay biyogashatay biyogashad oo kaley noqonaysaa ka jamrin dhuxul oo kale waa lagu miaalinayaye daxrajtow aad ku garaangariso dhuxul dab ah oo daxrajtow ku garaangariso calaa rijlika lugtaada fa nafida deena uu kor u kaco fa tarahu aad arkaysaa markuu afuufmay oo dhuxushii meeshay martahda way afuufmiyeen nafida wuu afuufmayaa markaasaa fa tarahu waxaad arkaysaa muntabiran isagoo kor u kacay kal mimbari mimbarka halkaas la keenay mimbar fa tarahu waxaad arkaysaa muntabiran asagoo murtafic noqdo kor u kacay oo saa u afuufmay meeshii duxusha ay martay waa afuufmayaan wax yaroo biyaha ku jira inta kalena waa iska dabeel walaysa fiihi shay wax weynoo ku jira meeshii ma laha saasoo kale meeshii ammaanada laga qaaday dhaawac baa gaaray way iska afuufmaysaa uma akhada wuxuu qaatay nabigu calayh salaam asagoo u miitaalinayo idaax iyo cadayna oola jeeda inuu u caddeeyo akhada xasan qururax buu qaaday nabigu fadaxraja wuxuu ku wilaawiriyey ama ku garaangariyey calaa rijli lugtiisii ayuu dhagax saas ugu galaangeliyey sidaasoo kale dhuxul daba haddaad lugtaada saa ku tiraahdo meeshaay martay way buuranaysaa kor bay u kici fa yusbixu nnaasu dadki waxay noqonayaan ninkii haddii iimaaladii iyo nuurkeeda laga qaado meeshii khayaama fadhiisatay khayaama fadhiisatay qofkaa iska afuufan u weeyaanaan iimaan baa lahayn yatabaayacuun dadki waxay waa bariisaan inay wax kala gataan ilanbaaci iyo shiradii iyo wixii o dhan macaamaladan istaagi mayso marka buunka la afuufaya qiyaamaha wixii oo laba qof ay mara intay kala gateen ay gedgedinayaan oo lacagta ayna si siinin yaa buunka lagu afuufi buu nebiga sala allah alay wasalam suuqaqi sidiibay u dhisan yihiin beecsharaday sidiibay u socotaa geellaydii oo geelooda waraabinaya oo ninkaa u horreeya maqlayo barkiisii isagoo waraabinayo in nafta ka bixi mid intuu neefkiisi soo maalay dhiilkii uu la soo baxay afka isagoon gaadhsiinin nafta ka baxaysa saxqadii ku dhacayso marka dadkii sidii caadigahayd bay u kala gadanayaan laa yakaadu haddana ma sigaayo axadun qof yu'addii inuu gutaal alamaanata amaanada xataa yuqaal ammaano wax gudana ma leh nin walbaba fursa saanixa ayuu u arkaa wixii gacantiisa ku soo dhaco fursad buu arkaa inuu khiyaamo oo goosto hebel waa nin raga waa ka fara qabsadaa hawlihiisuu qabsadaa waa ka muuqdaa baa laleeyahay xataa yuqaalu waxaa laleeyahay ina fii bani fulaan ree hebel rajulan nin baa ku jira amiinan aamin qabiil idil yaa laleeya hebel waa aamin intii kale away intii kale muuqaalkooda iyo quruxdooda iyo ficlida isla qumanaanshaha fiiri haddana wax ka jira male xataa yuqaala lirajuli nin baa waxaa la dhihi maa ajlada maxaa ka jildi iyo xoog badan maa adrafa maxaa ka dhug badan oo ka xifdin badan oo ka fahmo badan maa caqala caqli badana oo murti badana baa leeyahay ninkan wamaa fii qalbii haddana qalbigiisa mithqaalu xabatin wax xabad dhan oo min khardalin sagurxuudo min iimaani iimaana qalbigiisa kuma jiro ninka intaasi la ammaanayo ardaal wey iimaan kuma jirto xoolaha dadka waa dardari xaqooda waa baaba'in meella u turi mahayo haddana markii goobaha laiskugu imaado asagiibaa halamsan oo hadlaaya oo laleeyahay waa nin maamaah badan oo murti badan baa laleeyahay marka maqaayistii iyo wixii wax lagu miisaamayo dhan baa isbedelaysa walaqad ataa calay waxaa isoo maray buu leeyahay saxaabigii jaliilkaha zamaanulxilli baa isoo maray wamaa ubaali aanan dan ka lahayn ayakum kiinii baayactu aan wax la ka gadanayo qofka wax ka gadanaya wax iga raacaan ama mae khiyaaru shardigii iyo waxaa isku ogeeniya cuhuuddii baacii wixii ku saabsanaa ninkaan ka gato dan xilli aanan ka lahayn oona cabsida ka qabin khiyaamada aanan ka baqaynin baa isoo martay ama waa saxaabii jaliila oo waasic diinaa ah hortaagan ama ma ahe waasicaas kale ee xukmiga aha hortaagan qofkii kale ee gaala ah. lain kaana musliman hadduu muslim yahay layarudanahu waxaa ii soo celinaya calaya diinuhu diintiis diintiisa ii soo celin xoola iga qaatay soomaa waa xoolahana soo raacay ilahay baan ka baqanaya inni akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowman cadiib saasuu leeya diintiisa ii soo celin walain kaana nasraaniyan hadduu kuwan kristaanka ee nasaarada ee nala degan uu yahayna aw kaana yahuudiyan yahuud hadduu yahayna layarudanahu waxaa ii soo celinaya calaya korkaya saaciih ninka madaxda u ah ayaan kaan dacweeyey iga soo ridi saaciigiisaa nin madaxa oo muslimiinta matalaya kaasaa caadila oon ku kalsoonahay markana wakhtigan way soo marta oo labada dhinacba kalsooni aan haysanno waa amal yooma maantaste waa xilligii dambe ee taabiciintii iyo cumrigiisa u dheeraaday roob wuxuu le waa amal yooma famaa kuntu miihi liubaayica minkum xaggiina la mubaayacada hadda baycadii caadigeed maaha waa baaci weyaan low baayica mid wax ka gadan ma yihi minkum xaggiina ilaa fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel basa wax ka gadanayaan dadkii kale oo dhan khiyaamadii baa soo gashay oo saxaabadii oo nool baa fasaad bilowday taabiciintii xilligoodii ee futuuxaadkii iyo dad badan ay islaamka soo galeen wax badan oo ishuwisan ayaa imaaday oo saxaabadu la yaabeen ay la yaabeen hadday noqoto afkaar khaldan caqiido faasid ah akhlaaq xumi intaba way dhacday laakiin haddana kuwii ka dambeeyaa kasii daraa kuwii kasii dambeeyey ilaa yowm alqiyaama qola walba qolada ka dambaysa kasii xun yihiin kuwa waxayba ahayeen quruunu mufadala in badanoo khiyaaraha ku jirtay qala وxadثnي iبن نmayr qala xadثna abi wakixa وxadثna isxاaq بن ibrahim xadثna ciisa بن yunus جamيعا nacmش bhada islam mila وxadثna mxamed بن cabdالlah بن نmayr qala xadثna abu khalid الأحmر yani sulayman بن xayaan الأحmر can sacd بن طاriqin can ribciy بن xiraaشhin can xudayfata بن الyaman radي الlah canهuma saaxibu siri rasuuli الlah qaala wuxuu yidhi kunaa cinda cumara cumar binu khadaab radia allahu canhu baan agtiisa fadhinay amiiru lmu'miniin xilliguu madaxda muslimiinta hoggaanka gacanta ku hayay alimaam alcaadil faqaala wuxuu yidhi ayukum samica qofkiinee maqlay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam yadkuru lfitana isagoo fitanta ka sheekeynaya fitanta iyo dhibaatadu intayna imaanin baa fiican laga gaashaanto hadday dhacdana sidii lagaga badbaadi lahaa cilmigeedii aqoonteedii waa inaad leedahay saxaabadu marka marwalba fitantay ka baqi jireen hadday imaato maxaan sameyn war wax nabiga ka maqlay waxyaalaha imaan doona aafaadka iyo sida looga badbaadiyo waxa keeni kara fa qowmun dad baa waxay dhaheen naxnu samicnaaha annagaa ka maqalay fa cumar wuxuu yidhi lacallakum maxaa laga yaabaa tacmuun inaad u jeeddaan fitnadaasi fitnata arajuli ninka fitantiisa fii ahlihi reerkiisa wax fitno ahoo ka soo gaadha oo in reerkiisa uu ku fitnoobo ilan maalka iyo xoolaha iyo reerka intaa fitno weeye oo hadday noqoto inaad cibaadadii qaar ooga maaratay ka gaabayso sababtood ama xuquuqdii waajibaadkii qaar aad ka tagto waxa sababtood kaasoo soo gaaraya dhan fidno wey taas ama ka wadaan wa jaarihi dariskiisa qofka waxa fidna ka soo gaarayo xaqi jaarka uu ku lahaa hadduu gudan waayo waa fitna ama taa ka wadaan qaaluu xaydan ajalhaa fitnadaasaan ka wadnaa nabiga ka sheekeeyey qaala cumar wuxuu yidhi maya tilka middaa aad sheegteen tukafiruha salaatu salaaddan faradkeed tukanayso yaa lagu dhaafayaa ah, salaadan aad tukanayso ayaa lagu dhaafi oo ilaahay kugu dhaafi subxaanahu wa tacaala ina alxasanaat yudhibna sayiaad xumaantu bay baabaynaysaa wasiyaamu soomkuna waa lagu dhaafaa wasadaqatu sadaqada iyo zakadana waa lagu dhaafaa dunuubta noocaas ee gaabinta ehe qofka ku dhacda ee fitantaa waxaa lagu dhaafaa cibaadada iyo acmaasha saalixada walaakin ayukum kiineeda samica nabiya nabiga maqlay calayhi salaam oo yadkuru lfitana fitan ka sheekeen allatii fitantii tamuuju hiraynaysa mawjal baxri badda sidai u hiraysa oo kale ah, middaasi weyn fitanta weyn ee mudlimada ah ee hirka badda oo kale leh oo dad dhan iyo magaalooyin dhan iyo dowlado dhan bay dumin dowlado dhan bay duminaysaa fitantaasaa rabaa qaala xudayfa wuxuu yidhi fa askata alqowm qowmkii waa iska aamuseen shib ma hayaan middaa weyn faqultu waxaan idhi ana anaa fitantaa weyn ka maqlay nabiga calayh salaam ee sida badda u hiraynaysa qaala wuxuu yidhi cumar aanta adi maadaa maqlay lilaahi abuuk ilaahay baa iskale aabbaha waa hadal ay dhihi jireen qofka markii laga farxinayo ama lagu farxo ayaa la yska dhahaa qof walbaba ilaahay gacantiisa ku jiraao addoommaho dhanba iyo makhluuqoo dhanba lilah inna lilah inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun ayaaba jirta inna lilah ilaahay baa nale lilaahi abuuk aabbaha ilaahay baa iska oo abuuree qaala xudayfa wuxuu yidhi samicd ee sheeg bal qaala samictu rasuula nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh tucrabu lfitanu fitantaa waxaa loo bandhigi doonaa cala alquluubi quluubta waxyaalaha fitantae socota ama indhaha ama dhagaha ama afka ama farjiga ama caloosha waxay noqotaba inta fitan ee saamayn ku yeelata insaanka way kuu soo bambaxaysaa qaar dadkii ka mida wa idaa maruu bilagwi maruu kiraama waay fitantaasoo dhanba way iska agbanayaan danka male dadna way saamayn tucradu lfitanu cala alquluub qulubti baa loo bandhigi kal kalxasiiri darinta oo kale cuudan cuudan laanlaan oo qofka hadduu darin ama jaambi ama gele uu ku saaxdo isagoo wax gogolaho jilicsan oo ka xiga aysan jirin dhinaciisa waxay ku saamaynaysaa liiqliiq iyo laanlaan bay jirhkiisa u saamayn ugu sawirmaysaa sidaasoo kale fitantu qalbiga maalinba fitanta cusub qalbigii baa meel laga xariiqi laga madoobeyn fa ayu qalbin qalbigii ushribahaa markii fitantaa loo bandhigo quluubta quluubtii waa qaybsamaysaa fa ayu qalbin qalbigii ushribaha la cabsiiyo oo fitantaa qalbiga ay gasho ushribuu fii quluubihim cijla mooyaane oo kale weeye maxabadii iyo jaceelkii iyo shahwadaas xun qofkii qalbigiisa ay gasho nukita waxaa lagu calaamayn fiihi qalbigiisa nuktatun calaamo sawdaau madow calaamo madow waa meesha qalbiga taabanaysa qalbigii ifaya nuuraya marka meel buu ka madoobaaday waa ha socdo markaasuu dee wuxuu socdaba fitantii hadduu mar walba sii wado ka noqon waayo waa madoobaanaya qalbigii raan buu isku bedeli kalaa bal raanadii oo kale weyn ilaahay uu ku jira subxaana qulubtiinnii waxaa taabtay raan iyo mugdi waxaad kasbateen sababteed waayu ayu qalbin qalbigii ankarahaa fitanta inkira oo diida oo naco oo iskaga taga nukita waxaa la calaamayn fiihi qalbigiisii nuktatun calaamad baydaau cad nuur baa qalbigii loogu ziyaadin iftiin iyo nuur baa qalbigii ku dhici ilan marka xadiidku wuxuu ka hadlaa labadaa shiqi labadaa dhinac ziyaadaة اiimaani wa nuqsaanihi buu matalaya kaas mugdiga uu ku dhacayana iimaankii baa daciifaya kan nuurka uu ku dhacayana iimaankii baa ziyaadaya xataa tasiira waxay noqonaysaa calaa qalbayn laba qalbi ayay noqonaysaa wixii fitantahaa markii laga hadlaayo quluubtii laba qalbi bay u qaybin calaa abyada qalbi cad mila safaa dhagax sibsiba oo kale ah dhagax sibsiba oo haddii uu wax ku dhaco waxa aan qabsanaynin oo ka boodayo wixii ku dhaca waa ka boodi wixii wasaqaamaba qabsanayo qalbiga manaa baa la yihahda dhagax amlasa oo sibsiba ah oo kale oo meella ayna wasaqda ka qabsanaynin falaa taduruu qalbiga noocaasa ma dhibayso fitnatun fitno daamat isamaawaatu waalardu ceerka iyo dhulka intay dhisan yihiin oo uu leeyahay fitno maba saamaynaysaba waa qalbi nadiifa oo muxuu ahaa qalbigaasi muma'in oo xasiloon oo nuuraya wey walaakharu qalbiga kalase aswadu waa qalbi madow murbaadan midaba leh murbaad giirgiir ah murbaadku waxa weeyaan bayaad iyo madow isku daray wey oo fitantii ayay ahayd oo ku dhici meel meella waa ka cadyahay inta kalena waa madow yahay murbaad baa la dhahaa kalkuuzi oo kale dhiil ama mxuu ahaa eh, koob ama ashuub waxaa tidhahdaba kalkuuzi koob oo kale mujakhiyan la afgembiyey waa tilmaam kale wey qalbigii wuu madoobaaday kow laba wuxuu noqonayaa mid daba dabagedisan oo kalkuuzi sida koob oo kale mujakhiyan la afgembiyey laa yacrifu macruufa wax oo gelaya oo aqoonsan ma jirto walaa yunkiru munkara munkarna maba inkiraayo wax alla wixii wanaagoo loo sheegay qaban maayo wax alla wixii munkaro kana waa dhex jiraya waa dhex gelaya xumaantay ugu baxdaa ilaa maa ushriba wixii la cabsiiyey oo min hawaa hawadiisa wixii laga cabsiiyey mooyeene hawa fasaahaday ayuu wataa oon macruuf aqbalaynin munkar mooyeene hawadiisaasu dhex dabaalan qaala xudayfa wuxuu yidhi waxadatuhu waan u sheegay cumar xadiidkan ana baynaka adiga baan ku yidhi cumarow adiga iyo wa baynaha fidnada noocaas ahee sida hirka badoo kale uu hiroonayso wa baynaha baaban albaaba idin dhexeeya muqlaqan la qufulay yuushiku waxaa dhow an yugsara in la jabiyo ah, fitnanta markay noocaa imaato dadku ay mafaasidii iyo fitnadii dhex qaadaan waxaa imaanaya harji iyo isdil iyo fawdaa imaanaysa marka wuxuu leeyahy fitnantaa laakiin weli ma imaanin albaab baa idin dhexeeyo waa la jebin doonaa saas waa nooc sarbeeba hadal sarbeeba ku hadlaya cumarna waa fahmaya radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi cumaru akasra ma la jabini albaabkaasi annaga iyo fitantaa noo dhexaysa mise waa la furi maya waa la jabin laa akasra ma jabin laa abaa laka aabba kuuma sugnaanine falow annahu waa hadal asagan oo ay iska dhihi jireen oon hadda loola jeedin habaar laa abaa laka falow annahu futixa haddii la furi lahaa albaabkaa fitnada lacallahu kaana yucaad in la soo celiyaa suuragal ahaan lahayd oo haddii albaabka la furo celintiisu haddana way sahlanta marka qof la dilay ama laba qof ama wax saasoo kale hadday tahay mag iyo diyo intii la kala qaataa la kala badbaadi oo halkii bay ku soo noqon nabadgelyadu laakiin fitantan way ka weyn tahayoo waa mid gacanta ka baxaysa oo jabintu waa sidaas albaabkuna waxaa weeyaan waa cumar radi allaahu canhu cumar radi allaahu canhu laftirkiisa wey isagaa la dili oo majuusigii baa dilay abuluula almajuusi dilkii la dilay fitnadii maba istaaginba qultu waxaana laa la furi mahaye bal yugsar waa la jabinayaa qaala waxadatuhu waxaan u sheegay ana dalika albaab albaabkaa la sheegaya rajulun waa nin baan idhi yuqtalu la dili doona oo yamuutu dhiman doona xadiian baana u sheegay laysa bilaqaaliid aan wax kalada ku jirin liannahu xadiiu rasuuli wa xadii rasuul xagee khalada oga imaanaya sal allahu alayh waali wasalam cumarna waa la fahasan yahay radia allahu canhu wa ardaah sidii bayna noqotay oo cumar markii la dilay isagoo salaad sabx tukanaya oo muslimiintii oo dhan imaam u ah oo khaliifka araashidka ee qiimaha badan ee cadligiisa alalqaasi waddaani cadow iyo sadiiq iyo saaxiib intaba waxay u qireen cadaaladda iyo runta iyo sida uu sinaan waxa ugu waday gaalada iyo muslimiinta isdhexdegeleen intaba cadaaladdu ku maamulay maca daalika mid xaaqid ah abululu almujuusi la yidhaahdo ayaa dilay salaada subax soo tukanaya waxaa bilaabatay marka fidnadii waa uu sii socotay cumaan binu cafaan oo ka dambeeyey asagana waa kii lagu soo duulay kaas majuus buu ahaa gaalahe kan kuwa muslimiin sheeganayo oo gaala yuhuud ay ka dambaysaa dilay markaasay balaayadii sii socotay oo lagu dhiiraday marka dhiiggii muslimiinta lagu dhiiraday saxaabadii ajillada aheed iyo makaanadoodii lagu dhiiraday oo toos loo khilaafay cali bin abi aalib radi allahu canhu khawaarij soo baxday ku xadgudbaysa muslimiinta dhammaan meeshan kalena waxaa soo baxay shiico iyadana quluwi wadata balaayadii marka waan sii socotaa ilaa yowmina haada marka ma helaysid meel boqol kiiba boqol iyo fitno oo fidnaal-aana ma dhacayso qof walba marka naftiisa un ilaahay ha ka baryo inuu balaayada iyo aafaadka socda ka badbaadiyo isagoo muslimahana adduunyada uu ka dhexbaxo ilahay ha weydiisto nas'al اllaha asalaamata wاlcaafiya wa xusna alkhaatima qaala abu khaalid اlaxmed faqultu lisacd waxaan ku yidhi yaa abaa maaligow abaa maalig waa sacd bin aariq sacd binu daariq wey maa swada maa aswadu murbaadan aswadu murbaadan maxay tahay oo xadiidka ku jirta qaala wuxuu yidhi shiddat lbayaad waa caddiin daranoo fii sawaadin madow ku dhex jira qalbigii marka meel la waaifaya oo cad yahay meella madowbaa ku jira qaala qultu waxaa ihi famalkuusu mujakiyan maxaa laga wadaa qaala mujakiyan macnaahu mankuusan la dabagediyey ama la gembiyey wey qala waxadaanii ibn abi cumar qala xadana marwan alfazari qala xadana abu malik alashjaci can ribciy ibnu xiraash qaala wuxuu yidhi lama qadima xudayfatu xudayfa markuu soo galay min cindi cumar cumar intuu usoo sheegay xadiidkaas oo uu sheegay markuu ka soo tegay oo ka yimid jalasa waa fadhiistay ardadiisu waxoogu sheego faxadaana wuxuu noo sheegay xadiidkii oo faqaala wuxuu yidhi ina amiira almu'miniin amiir اmmuminiin cumar اfaaruuq amsi shalayto lamaa jalastu ilayh markaan la fadhiyey sa'ala asxaabahu asxaabtiisa asxaabu shuuradahaa wuxuu su'aalay ayukum yaxfadu kiinaa xifdisan qowla rasuuli illah warkii nabiga calayh salaam ku saabsana fi lfitani balaayada xudayfana ugu yaqaanay oo markay saxaabadu ay khayrka weydiiyaan asagoo shartuu weydiin jiray si uu hadhow oga badbaado markay shartaa timaado saaxiibu sira wuu ahaayo arrimo badan baa loo sheegay wasaaqa alxadiida bimihri xadiidi abi khaalidin walam yadkur tafsiira abi malikin liqowlih mirbadan mujaqiyan tafsiirkeeda muuna sheegin qaala waxadaanii moxamed bn muhana wacamr bnu caliy wacuqbat bnu mukaram alcami qaluu xadaana moxamed bn abi cadiy can sulaymaan ataymi can nucaym bn abi hind can ribciy bn xiraash can xudayfata bn yamaan ana cumar radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi man yuxadiuna saasay ahayn dadkii qiimaha badnaa ee khulafadaha ee umaradaha ee hogaanka muslimiinta u ahaa culummaday ka shidaalqaadan jireen oo cilmiga mar walbaba way isku horwadeen tallaabaday rabaan inay qaadaanba awlamada awo bay dhihi jireen yaana wacdiya oo wax noo sheega oo wax na bara saasay dhihi jireen aw qaal ayukum yuxadiuna yaa xadiid noo sheega wa fiihim xudayfa dadka meeshaa fadhiya xudayfa mudlaman baa ka mida maa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam yaa noo sheega wuxuu nabigu yihi fi lfitnati ku saabsaneed qaala xudayfa ana wasaaqa alxadiida ka naxwi xadiidi abi malikin can ribciy wa qaala fi lxadiidi qaala xudayfa xadatuhu cumar xadiidan baan u sheegay laysa bilaa qaaliin wax qalad aan ku jirin wa qaala yacni anahu can rasuulihi nabiga calayi salaam u ilay ka ahaaday wuxuun qalad u lahayn baabu bayaan ana alislaama bada'a qariiban wasayacuud laba sacba inta ku taagan allah aclam bilah towfiq sala allah waslama cala nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin